alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira e, baabka saddex boqol iyo lix iyo konton baabunahyi can idaacati almaali fii gayri wujuuhihi alatii adina asharcu fiiha baabunahyi reebista la reebaayuu u baab yahay can idaacati almaali maalka in la dayico la reebaayo fii gayri wujuuhihi wejiyadiisii weji aan ahayn lagu dayico lagu lumiyo allatii taasoo wejiyadaasoo adina sharcu fiihaa sharcigu u oggolaaday weji aan ahayn in xoolihii lagu lumiyo in la reebaayo la diidaayo u baab yahay xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo toban can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha tacaala yardaa lakum halaasa ina allaha allah tacaala isagaa korreeye yardaa lakum wuxuu idinka raalli yahay alaaan saddex arrin buu idinka raalli yahay wayakrahu lakum wuxuu idinla nacayaa alaaan saddexna waa idinla nacayaa fayardaa lakum wuxuu idinka raalli yahay an tacbuduuhu inaa caabudaan walaa tushrikuu bihi shay'a oo allaha aydan waxba ugu shariig yeelin oo cibaadadiisi cid kale aydan la wadaajin aydan la siin waa shayga koowaad wa an tactasimuu iyo inaa qabsataan ayuu allah raalli idinka yahay bixabliillaahi xadhigga ilaahay aa qabsataan jamiican xaala dhantihiin oo kulansan tihiin mujtamiciina xaalaad tihiin qaar kulansan walaa tafaraquu aydan kala tegin waa shayga labaad wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu oo isla socotaana waa shayga labaad kii saddexaad riwaayadani ma sheegin riwaa kala sheegta wayakrahu lakum wuxuu idinla nacayaa qiila waqaala qiila waa la yidhi waqaala iyo waa yidhi wa kasrata asu'aali su'aalaha badan taasna waa idinla nacayaa wa idaacat almaali iyo xoolaha in la lumiyo la dayaco taana waa idinla nacayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa taqaddama sharxuh sharaxiisuna waa soo hormaray shiikhu halkan waa ku wahmiyaa la yidhi oo yacni waxa weeye xadiiskan isagu ma soo hormarin ee xadiiskan ka dambeeyaa soo hormaray xadiiskanna wuxuu sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi allah saddexna waa idinka raalli yahay saddexna waa idinla necab yahay waa idinla nacaya saddexduu idinka raalli yahay waxa weeye an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay'a waa ina allaha caabudaan oo aydaan waxba la wadaajin waa shayga koowaad labadoo isla socotaa oo cibaadada in allah loola yimaado loona keliyeeyo oo ishraak laga madhnaysiiyo waa arrinka koowaad weeye waana awal waajib ha waajibka ugu horeeya qofka saaran waa tawxiidkii shayga koowaad waa cibaadada allaha alkeligii la caabudaayo ee shirkina laga madhnaysiinayo waa arrinka koowaadee allah idinka raallidaya idinla jecel arrinka labaad waxa weeye waa inaa xadhigga ilaahay wada qabsataan iyo kitaabka ilaahay xadhigga ilaahay waxaa loo jeedaa kitaabka ilaahay alkitaab wasunna sunnaduna taabici waxay u tahay kitaabka ayay u tahay oo kitaabka ilaahay marka la sheego maadaama sunnadu fasirayso isla kitaabkay soo gelaysaa ila kitaabku wuxuu amrayaa sunnadiina in la raace atiicu allah wa atiicu arasuul wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh marka kitaabka ilahay in la qabsado alkitaab sunna labadu waa soo gelayaan waa xadhiggii ilaahay xaalaa dhan tihiin oo kulligiin tihiin aa wada qabsataan oo mujtamiciin tihiin oo aydaan kala teginoo kala tafaraaruqin shayga labaadna waa kaas shayga saddexaad riwaayada imaam axmed iyo soo wariyeen ayaa siyaadinaysa ku daraysa wa an tunaasixuu man wallaahu allaahu amrakum shayga saddexaad waxa weeyaan waa inaad u nasteexaysaan cidduu ilaahay mas-uulka idinka dhigay oo madax uu idinka yeelay nusaxa inaa u noqotaana u nasteexaysaan oo aad la talisaan oo daacad u noqotaan oo si daacadnimo ah ula talisaan oo u maqashaan wixii aan dembi ahayn una nasteexaysaan si daacadnimo ah waa shayga saddexaad ee allah inooga raallida yahay marka riwaayada muslim way ka dhacdee sanadka muslim laftiisa ayaa riwaayadaasna lagu soo wariyey oo marka waxa weeye marka ay siyaadisay marka waxay tahay riwaayadaasina waa saxiixa calaa sharti muslim oo sanadkii muslim bay ku timi marka shayga saddexaad weeye xadiis kaleo aan kan ahayn oo markaa tilmaamayaana waa jiraa saddexdaa arrin isaguna tilmaamaya oo isaguna macnahan oo kale sheegaya wuxuu idinla nacayaa oo idin karaahiyaysanayaa qiila iyo waqaala waa la yidhi iyo wuu yidhi ku kuteenta iyo waxyaalahaas markaysaa markaa in lagu sheekeeyo oo ashyaada markaa waa la yidhi iyo wuu yidhi iyo wax la mida waxyaalaha noocaasa oo aad iyo aad markaa dee sideedaba isaga badan taana allah waa ka rahiyaysanaya oo inaad la timaadaan waa idinla nacayaa weliba wakhtiyada fitankuna waa ka xag jiraan wakhtiyada muslimiinta dhexdooda ay fitan jiraan ama xagga markaa waxa weeye dagaallada ku saabsan ama xagga siyaasadda ku saabsan taasina waa ka xag jirtaa waana wakhtiyada qiila waqaala ay ugu fara badan tahay marka waxay ka mid tahay waxyaalaha allah markaa inala nacayo ayay ka mid tahay culammadii salafka qaarkood waxaa laga soo naqliyaa waqtiyadaa fitanka inaynay waxba waraysan jirin way iska dhaafi jireen wararka qofna ayna odhan jirin maxaa jira yacni ta noocaasa kollay dee sayn u yeellaa waaba adagtaybe ya waxa weeye yacni iyagoo markaa sidoodaba u diidanoo aan wixii jeclayn oo kaba raalli ahayn bay haddana iska ilaalin jireen yacni markaa qiila waqaaladaa iska ilaalin jireen oo ay odhan jireen marka waxa weeye mana waraysanayo yacni kumana warramayo yacni wuu ka fogaan jireen waa ka fogaan jireen aad iyo aad bay uga fogaan jireen waxaa laga soo naqliyaa bacdu salaf inay yidhaahdeen wakhti fitan dhacay ma dagaalla ay dhaceen muslimiinta dhexdooda inuu toddobadii sane ay jirtay dagaalladaasi ay jireen mana warramin oo waxba kuma warramin mana waraysan haddana ma nabadgelin buu taabiciinta qaar baa saa odhanaya toddobadaa sano cidna ma waraysan cidna uma warramin haddana ma nabadgelin markaasaa maxaanad ku nabadgelin haddaanad cidna waraysan cidna aanad u waramin wuxuu idhi niyaddaa gees jeclayd buuhi sidaas aawadeed ma nabadgelin buuhi innaga maxaad u iskama karayno kolley inuu waraysigaa iyo ashyaada iyo tatabuca iyo ya waxaaba laga yaabaa dadka qaarkood farax iyo waxyaalo la mida ah inay raacaanoo dee dunuubtii dilalka iyo waxyaalahaasi markaysa markaa ay yacni waxa weeyaan ay soo galaanba dembiyadooda yacni dembi ahaan ayba ugu sugnaato marka waxa weeye qoladaasaa la jebiyey ama qoladaasaa la jebiyey yacni markaysa markaa ama waxaasaa ku dhacay ama saasaa cid lagu sameeyey in lagu farxaa laga yaabaa lagu riyaaqo deeta noocaasi waxay noqonaysaa fitnadii in lagu jiray noqonaysa ilahayna nabadgeliyo wa kasrata su'aal su'aasha faraha badan leh iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha uu idinla nacaayo idin karaahiyaysanaayo baryada waa soo gelaysaa maalka cid laga baryayo ama la shaxaadayo waxaa kaloo soo gelaysaa su'aalaha cilmiga ah wixii aan xaaje loo qabin yacni lafteed waxay ka mid tahay waxyaalaha aan markaa fiicnayn ashyaa fardiyaada markaysa markaa in su'aalihii la soo geliyo calaa wejhi markaysa markaa xun ama tacanut ama jikaar ama wax la mida markaysaga loo su'aalayo lafteedu waxay noqonaysaa taasi su'aasha badan walow cilmiba ha ku saabsanaatee in la diidaayo wixii xaaje loo qabay qofku aanu ka maarmayne u baahan yahay ha su'aalo laakiin su'aal marka waxa weeye marka waxaan waaqic ahayn amaba tacanut iyo markaa jikaar looga jeedo yacni in la sameeyo ma ah in la sameeyo ma ah wa idaacat almaal xoolaha in la dayaco xoolihii la lumiyo oo weji aan sharci ahayn lagu bixiyo taana waa idin karaahiyeysanayaan waxaan manfaco lahayn xoolihii in lagu bixiyo waxay soo gelaysaa min baabi idaacati ilmaal bay soo gelaysa xoolihii oo la dayacayoay soo gelaysaa ya xoolihii la dayacayo ayay soo gelaysaa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo toban wa can waraadin kaatib ilmughiirati bni shucba waraad waxa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen oo qoraagii markaa mugiirat ibnu shucba wax u qori jiray ahaaday qaale wuxuu idhi amlaa calaya almugiiratu bnu shucba wuxuu idhi wuxuu ii yeedhiyey saxaabiga mugiiratu bnu shucba la yidhaahdaa fii kitaabin yacni risaalo ama qoraal uu u qorayo ilaa mucaawiyata radia allaahu canhu mucaawiye uu u qorayo yacni qoraal buu markaa doonayaa inuu mucaawiye u diro dabeedna markaa inankanoo qoraa ah buu u yeedhiyey oo uu yidhi qor radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yaquulu fii duburi kulli salaatin maktuubatin laa ilaaha ila allah wuxuu i yeedhiyey buu yidhi in nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana uu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin maktuubatin salaad kastoo farala dabadeeda mid yidhaahda inuu ahaan jiray dabadeeda waxaa loo jeedaa marka salaadda laga baxa laga tilmaamaya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xalu allah keliga yahay baa e, waaxidnimadu u sugnaatay waxdaaniyadu oo ilaahay xaqaa wuxuu ahaaday keligii waxdahu xaaluu keligii yahay laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn waxdahu iyo laa shariika lahu waa labaduba waa laba xaal wey laa ilaaha ila allahu baa waxay ka kooban tahay nafyiyo istisnaa bay ka kooban tahay istisnaaguna wuxuu u dhacayaa isbaat buu u dhacayaa ila waxay tahay alistisnaau bacda annafyi isbaatun reebista wax lasoo reebaa nafyi dabadii wuxuu noqonayaa sugis la sugaayo marka labadii qaybood ay ka koobnayd oo nafyigii iyo isbaatka ahaa yacni diidmada iyo sugista yacni ahaa in uluuhiyada xaqaa loo diidaayo cidda allah ka soo hadhay iyo in uluuhiyada xaqaa allah loo sugaayo oo isbaadkii ah ayaa markaa lasii tawkiidinayaa yacni waxdahu xaalu allaah keligii yahay baa uluuhiyada xaqii keligii u sugnaatay laa shariika lahu xaal aanu wadaaga lahaynoo ilaah kaloo la wadaagaa ilaahnimada iyo khasaa'istiisa la wadaaga aanu jirin marka labadan xaalna waa mu'akidataan oo waxaweye way tawkiidinayaan waa adkaynayaan wa ilaa macnahooda waxaa tilmaamay laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha ila allahu macnihii lagu sheegay sii adkaynayaan marka xaalataan mu'asisataan ma aho macno cusub faa'iidaynayee waa xaalataani mu'akidataani waa laba xaal oo sii adkaynaya nafyigiiyo isbaatkii la sheegay hore loo sheegay ayay sii adkaynayaan lahulmulku allah waxaa u sugnaaday keligii almulku mulkii oo dhan baa u sugnaaday walahu alxamdu allahoo qura waxa u sugnaaday xamdinaqa u sugnaado isaga xamdiga mutaystay wa huwa allah calaa kulli shayin qadiir wax kastaba wuxuu u ahaaday mid u awood badan buu ahaaday oo awoodayo karaayo shay kastoo suuragal ah oo daatadiisa u suuragal ah allah qadiir buu ku yaho waa awoodaa allaahumma yaa allaahu allahw laa maanica lima actayt laa maanica cid diidaysaa ma jirto lima actayta ay liladii kii actaytahu aad adigu bixiso aad siisay cid kii aad bixisay cid diidaysaa ma jirto oo cid sortaagaysoo baajinaysaa ma jirto walaa muctiya lima manacta walaa muctiya cid bixinaysaa ma jirto lima manacta ay liladii kii manactahu aad diiddayna cid bixinaysaa ma jirto walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi ma anfacayo kii haninimada u saaxiibka ahaa minka adiga xaggaaga aljaddu haninimadu waxba kama tarayso waxba uma anfacayso aljaddi waxaa loo jeedaa waa haninimadii baa laga tilmaamaya alsacatu walghina marka kii yacni u saaxiibka ahaa haninimada ee xoolaha lahaa ee hodanka ahaa hodannimadaasi yacni agtaada waxba kama tarayso waxay ka anfacaysaa ma jirto wa kataba ilayhi wuxuu kale u qoray mugiira uu qoray mucaawiye annahu kaana yanhaa can qiila wa qaala wa idaacati almaali wa kasrati su'aali annahu kaana yanhaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebi jiray can qiila wa qaala yacni markaa qiila iyo waqaale markaa inuu reebi jiray yacni in la yidhahdo qiila waqaala inuu markaisaga reebi jiray waa la yidhi iyo wuu yidhi yacni saasoo kale markaa inuu reebi jiray oo diidi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam warka ku tidhi kuteentaa in la naqliyo ma aha waxaan la hubin in la sheega ma aha wa idaacat ilmaali iyo xoolaha in la dayaco la lumiyo iyadana inuu reebi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wa kasrati su'aali su'aasha faraha badan lena inuu reebi jiray yacni su'aalaha badan inuu diidi jiro reebi jiray oo su'aalihii waxaa soo geli kara deen tacannut baa soo geli kara su'aalo aan xaajo loo qabin baa ay dhici kartaa dee in la su'aalo la weydiiyo laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'aluu canha xiina yunazal alqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha waatuu allah uu yidhi ha weydiinnina nebiga calayhi salaatu wasalaam ashyaa haddii laydin muujiyo idin xumaato gelnays haddaa weydiisaanna wakhtiga qur'aanka la soo dejinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam aa su'aashaanna waa laydin muujinayaa su'aalahaasna waa su'aalo cafwi ah oo allah idinka cafiyey bimacnaa ibaaxa asliya ah kaga sugnaydeen halka ibaaxa asliya laga yidhaahdo istilaaxan ayaa nusuusta waxaa lagu isticmaalaa lafdiga cafwi baa lagu isticmaalaa yacnii ibaaxada loo qaybiyaa laba qaybood ibaaxa sharciya oo khitaab ku sugnaatay iyo ibaaxa asliya waatay ka cabiraan qaarkood ibaaxa caqliya ka cabiraan alaslu bara'atu dimma ta ku saabsan weeye marka waxaweye ibaaxada asliga ah oo shayga intaan markaa la xaaraantinimeyn inuu iska bannaan yahay ee taxriimka la xaaraantinimeeyo ayuunbuu markaa xaaraan ku noqonaya lowlaa haddii markaa deliil xaaraantinimeynaya aanu soo deginba wuxuu iska noqonayaa ibaaxadii asligaa ah inuu iskaga sugan yahay mar hadduu mucaamalaad yahay saasuu noqonaya marka taa waxaa laga cabbiraa cafwi cafa allaahu canha xadiiskiina waatii ku soo aroortay wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ka aamusayna waxay ka mid tahay wuxuu idin cafiyey waxuu xukum aanu ka sheegin ee inuu xukum ka sheego uu ka aamusay waxay ka mid tahay waxyaalahu idin cafiyey ka mid tahay saas aawadeed saxaabada qaarkood dee su'aalay weydiiyeen ayna abi iyo yacni ashyaa la mid a ya yacni man abi iyo yacni xagguu markaa waxa weeye inay qaarkood yidhaaheen man abi aabbahay waa kuma yani saasoo kale ay yidhaahdeen iyo su'aalo la mida yo aabbahay xagguu ku sugan yahay ma janno mise naar ashyaada noocaasoo kale ah kollay marka aayadda way sheegaan yani markaa tafsiirkeeda way ku keenaan waxyaalaha nebiga la su'aalay calayhi salaatu wasalaam wa kaana yanha can cuquuqi lummahaati wa wa'di albanaati wa mancin wahaat wa kaana yanha wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yanha mid reeba can cuquuqi alummahaat hooyooyinka in waalidinkaar lagu noqdo acaaq lagu noqdo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa riibi jiray aabbe iyo hooyo toonna in waalidinkaar lagu noqdo caaq lagu noqdaa ma bannaana laakiin waxaa hooyada loo soo gaar yeelay ee dadka qaarkood baa waxaa dhici karta in hooyooyinka ay caaq ku noqdaan oo raxmadda hooyanimo aawadeed yacni ayna u maqlin oo maadaama markaysa markaa hooyadu ay naxariis badan tahay oo ilmihii marka ay aada ugu tulayso aad u naxariis badantaho raxmaddeeda aan aabbuhu kollayba la mid ahayn oo iyadu ay ka raxmad badan tahay ayaa waxaa dhici karta ubadka qaarkood inay iska fudaydsadaan oo hooyada iskaga dhiiradaan oo waalidinkaar ku noqdaan oo si aabbaha aynay ula mucaamilayn hooyada ay ula mucaamilaan oo hooyadii waalidinkaar ku noqdaan waa midda kale xaqa hooyaduna waa ka sii weynaansha badan yahay xaqa aabbaha marka saasaa loo reebay laakiin cuquuq oo dhan baa la diidaya marka horeba laakiin si gaara ah waxaa loo sii diidayaa in hooyooyinkii waalidinkaar lagu noqdo ayaa si gaara ah loo sii diidaya wa wa'di albanaati iyo hablaha in la xabaalnololiyo oo iyagoo nool la aaso oo la dilo taasna waa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay wamancin mancin wahaad wuxuu kaloo reebay wamancin diidmo wixii xaqa la manciyo la diido waa reebay wahaatin wuxuu kaloo reebay yacni markaa isiyo idhiib yacni qofku wixii markaa isaga laga rabayna inuu diido ama wixii ku waajibka ahaa hadday zake tahay hadday nafaqadii iyo masruufkii ku waajibka ahaa tahay iyo waxa la midka ah hadday tahay infaaqii uu jihaadka ku bixin lahaa hadday tahay kullu daalika inuu diido oo wixii isaga laga rabo oo sharcan looga rabo waa diidaya waa mancinaya wahaatin yacni wuxuuna leeyahay keen ya yacni baryadii ayuu samaynaya ee shaxaadkii isagu waa weydiisanaya yacni waxa weeye keenunbu markaysaga leeyahay ta noocaasina de waa mid xun weeye ya yacni inuu qofku marka waxa weeye xuquuqdii lagu leeyahayna ee maaliga ahaydna inuu diido uuna markaa dadka kale doono haddana maalkooda inuu qaato uu doono oo uu yidhahdo ii dhiibuun yani isi un uu yidhaahdo yani waxa weeye taas oo qofkii hooba ma yaqaan yani marka keenna waa bartay ta noocaas waxa weyan waa iyaduna waa shay xun weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa sabaqa sharxu sharxiisuna waa soo hormaray inta hore xadiisku wuxuu ku saabsan yahay dikrigan la odhanayo salaadda dabadeeda la odhanaayo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad yani waa dikri yani marka la odhanayo salaada dabadeeda la odhanayo salaada dabadeeda la odhanayaana waxa weeye waa bacda marka la salaamo naqsadee dabadeed ayaa la odhanayaa oo adkaarta caynkaasa la akhrinayaa wuxuu kale u qoray yani anahu kana yanha can qiila waqaala wa idaacati almaali wa kasrat asu'aal marka xadiiskii hore ayuu waafaqsan yahay oo yani marka waxawe saddexdaas inuu karaahiyeysanayo xadiiska horeba waa sheegayey xadiiska horeba waa sheegayey wa kaana yanha waxaynagu cusub inkastoo xadiiska hore aynu soo marray hadda mawdican waxaynagu cusub wa kaana yanhaa can cuquuqi lummahaati wa wa'di albanaati wa mancin wahaat wuxuu reebi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam hooyooyinka in waalidinkaar lagu noqdo oo caaqa lagu noqdo iyo hablaha in la xabaalnololiyo ubadkao dhan in la xabaalnololiya ma bannaane laakiin si gaara waxaa hablaha loo soo gaar yeelay haaliban bay carabtii gaalada ahayd ay hablaha yacni uga xanaaqi jireen ay u dhibsan jireen una dili jireen qaar inama hablaba dili jirayna waa jireen laakiin waxa badnaa oo ghaalib ahaa hablaha inay xabaalnololiyaan ayaa badnayd oo haalib ahayd markaa sidaasaa hablaha loo soo gaar yeelay wa ilaa ubadkaba in la dilaa ma bannaana walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqa yacni ubadkiinna ha dilina baqasho a faqri ka baqanaysaan daraaddeed yacnii faqrigana baqashada laga baqanaya waxay ahayd arrin jiro oo haali bay ahaydee saasaa loo qaydaye laakiin loogama jeedo mafhuum mukhaalafo inay leedahay laga tilmaami maayo oo muraadku u yahay haddaan ujeeddadaa loo dilaynina si kale loo dilaayo oo faqri ka boqasho aynay ahayn waa bannaantay maaha muraadku saa u dhici maayo ee waxaa laga tilmaamayaa in marka ubadka in la dilaa marnaba inay bannaanayn waayo ubadkii dee waa nafo macsuuma oo dilkoodu dhiiggoodu dhowran yahay oo dhiiggoodu dhowran yahay yacni walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq yacni ha dilina naftii ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey sabab xaqa inaa ku dilaysaan mooyaane marka ubadkiina waa soo gelayaan waana ka dembi weyn yihiin yacni marka maadaama yacni waxa weeye yani ubadkii ay yihiin oo dee waxaweye qaraabadii kuwii ugu dhowaanshaha badnaa ay ka mid yihiin waxa weeye yacni dembigii qofka markaa ajnabiga ah ee isaga kafa qofku uu dilo yacni ubadkiisa inuu dilo waxaa sii dembi weyn ubadkiisa inuu dilo ayaa sii dembi weyn yacni oo waxa weeye qatiicaturaxim ayaa soo gashay sida sadaqada qaraabada la siiyo ay uga weyntahay sadaqada dadka kale la siiyo ayaa waxa weeye markaa dhibaatada lagu sameeyaa yacni dadka qaraabadaana yacni ay ka weynaansha badan dhibaatada cid kale lagu sameeyo waa yahay wa mancin wahaad yacni wixii xuquuqa in la manciyo waxaanu qofku lahayna inuu dalbadoo doono oo shaxaad iyo baryo markiisa marka uu la yimaado taana waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam baabunahyi can alishaarati ilaa muslimin bisilaaxin wa naxwih baabunahyi reebista la reebaayuu u baab yahay ama baabu bayaani nahyi oo bayaan la qadaro reebista la reebaayo caddaynta la caddaynaayuu u baab yahay can ilishaarati tilmaanta la tilmaamayo la reebaayo la diidaayo ilaa muslimin muslim lagu tilmaamayo ama lagu taagayo bisilaaxin hub lagu ishaarayo lagu tilmaamayo wa naxwihi iyo wax la mida lagu taagaayo sawaaun akaana jaaddan aw maasixa waxa isku mida ahaya mid markaa waxa weeye ay dhab ka tahay aw maasixan ama mid markaa ay dhayal ka taho kaftamaya ahaya jaadka waxaa looga jeedaa waa kii markaysagaa dhabka ay ka ahayd inuu hubka ku taagaayo midna waxa weeye wuxuu ugu taagayaa ciyaar ciyaar iyo marka waxaweyan yani markaa lacaab iyo kaftan ayuu uga jeedaa sawaaun kaana jaaddan aw maasixa waxa isku mida ahayaa mid ay dhab ka tahay hubkanuu ku tilmaamayo ee ku taagayaa aw maasixan ama miday markaa lacaab iyo kaftan ka tahay iyo ciyaar ay ka tahay waa isku midkay ka tahayba marka sawaaun kownuhu jaaddan wa maasixa macnuhu saasuu dhacaya ahaanshihiisu kan ama kan ahaaday yacni waa isku mida farqi ma kale leh mar walba waa markaa manhiyo waa la reebaya iyo wanahyi reebista la reebaayo in la caddaynaayo u baab yahay can tacaadi sayfi seefta in la qaato masluulan xaalay markaa galka ka baxsan tahay in la qaato reebista la reebaayo la diidaayo ayuu u baab yahay waa laba masalay ku saabsan tahay masale waxay ku saabsan tahay yacni seeftii oo aan gal ku jirin in la qaato in la diidaayo oo waayo ama isaga ku dhici kartaa ama qof kale ku dhici kartaa marka waxa weeye waa min baabi saddi daraa'ic hadduu qofkii markaa hubkii oo galka ka baxsan uu qaato ou sidaa ku socdo waxaa dhici karta in markaa cida ay asiibto ama cidi u xiyeesho naftiisa ha noqoto ama cid kaleba ha noqoto masalada labaadna waxay ku saabsan tahay qof muslima in ama waran lagu taago ama seef lagu taago ama wax la mida ama middi ama toorri yacni lagu taago aan gal ku jirin taas markaa in la diidaayo iyaduna markaa tahay mid aan bannaanayn oo xaaraan ah farqina ma kale lahaa diidmada arrinkaa la diidayo la xaaraantinimaynayo inay dhab ka tahay hubkaas uu ku taagayaa oo ula dan leeyahay iyo inay lacaab iyo cayaayir ka tahay farqi ma kale leh mar walba waa xaaraanoo waa mid aan bannaanayn axaadiista markaa sheegaysa waciidkana waa akhrin doonnaa insha allah marka taa la reebayana waxaa looga jeedaa min baabi sadi daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdayo ayaa looga jeedaa xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeed iyo toban can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax laa yushir ama laa yushiiru nusakha qaarba mid bay qorayaan hayeeshee yeeshee nusakha riyaadku waxay u badan yihiin yacni jazmiga laa yushir ayay u badan yihiin sida shaarixa laftiisu tilmaamaayo laa yushir yaanu markaa ku tilmaamin oo ku taagin axadukum midkiin ilaa akhiihi walaalkii bisilaaxi hub yaanu ku taagin oo hubka aanu ku fiiqin yacni hubkii oo galka ka baxsan yaanu ku fiiqin laa yushir waa nahyigii bay noqonaysaa waxaanu tilmaamayaa shaarixa ibnu callaan siiqada nahyiga ayuu ugu soo arooray nusakha riyaadka manuu kala reebine nusakha uu arkay oo dhan wuxuu tilmaamayaa inuu sidaa ugu yimi ha yeeshe wuxuu odhanayaa yacni sharaxa saxiixu muslimka wuxuu ku odhanayaa nawowi jamiicu nusakhi muslim waxay qorayaan laa yushiiru nusakha muslim oo xadiiska kitaabkii asalka ah ee soo wariyey labada kitaabba waa soo wariyeene nusakha marka waxa weeyaan muslim oo dhammi kulligood waxay qorayaan laa yushiiru axadukum taasna waxay noqonaysaa inay tahay in looga jeedo khabarun bimacna nahyi siiqadu inay tahay khabar laakiin macnuhu u dhacaayo nahyi u dhacaayo oo laa yushiiru ma tilmaamayo axadukum midkiin ilaa akhiihi walaalkii kuma taagayo kuma tilmaamayo ama kuma fiiqayo bisilaaxi hubka yacni yaanu ku fiiqin waa khabarun yuraadu bihi nahyu waa khabar nahyi looga jeedo fa innahu laa yadrii sababtu waxay tahay fa innahu isagu shakhsigaas ku fiiqaya laa yadri ma garanaayo lacalla shaytaana yanzicu fii yadih in laga yaabo shaydaanku inuu ka siibo gacantiisa hubkan oo ka murxiyo yacnii hore uga rido oo fa yaqaca fii xufrati min annaar oo dabeedna uu ku dhaco haadaan naara uu ku dhaco yacnii hubkanuu ku fiiqayo ama ku taagayo shaydaankaa hore ugu riixi kara markaasaa qofkii ay haleeli kartaa oo hubkii ku dhici karaa markuu ku dhacana qofkii sidaa ku dhinto isagiina maadaama marka arrinkii sabab ku leeyahay oo marka uu ficilka u qasday dee waa ku dambaabayaa marka inuu naar ku galo ayay u sababi karta arrinkaas shaydaankuna arrinkaa ku rido waxaa la mida ah, hubabkan cusub ee hadda jira qudhoodu waa la mid oo haddii marka qoriga oo cabbaysan yacni qofka lagu fiiqo waxay noqonaysaa marka waxa nahyigii inay soo gelaysay noqonaysa waayo silaax uu ka mid yahay oo cibaarada silaax ayaa markaa macna ballaaran marka waxa weeye xabaddii oo qorigii oo cabbaysan yacnii oo markaa ammaanku u furan yahay haddii lagu fiiqo waxay noqonaysaa iyaduna markaysaa mid khatar oo kaba sii daran yacnii hubkii marka gacanta lagu hayay ee marka waxa weeye markaa ama seefta ama waranka ama toorida ahaa taasaa ka sii daran waayo keeb yar oo dhaqaaqa ayay ku xidhan tahay xabaddu marka meesha inay ka baxdo yacni marka keebkaa yaroo oo dhaqaaqay ku xidhan tahay saas aawadeed waa arrin khatar ah marka waxaa loo diidaya ciladana waa laynoo sheego waa maxay fa innahu laa yadri lacalla shaytaana yanzicu fii yadihi fayaqaca fi xufrati min annaar waxaa la yidhaahdaa waa min baabi aliimaa'i waltanbiihi cala alcilla waa cilladii oo la ishaarayo oo la tilmaamayo weeyi xukunkii baa la hormariyey dabeedna marka waxawaye sababtii baa markaa la sheegay oo fa inna laga hormariyey ayaa la sheegoo la dembaysiiyey marka taasina waxay noqonaysaa cilladii oo la tilmaamayo ayay markaa noqonaysaa marka waxaweye saddu ah ayuu daliil u yahay shareecada marka in la diidaayo waxa mafsadada keenaya marka horeba in la awdayo laga hortegaayo yacnii qawaaniinta dadku ay dejisteen saddu daraa'ica sida badan kuma dadaalaan yacnii waxaanay ka mid tahay qusuurka iyo naqsiga ku sugan xeerarka iyo qawaaniinta dadku ay dejisanayaan kamaalku wuxuu ku sugan yahay shareecada islaamka ayuu ku sugan yahay shareecada islaamka ayaa cadli ah shareecada islaamka kaamila ah iyadaa maslaxoo dhan lagu ilaalinayaa ee yacni maslaxadii raajixada ahayd ama khaalisada ahayd mafsadoo dhanna lagu daafacayaa mafsadadii khaalisada ahayd ama raajixada ahayd amaba masaawiyada ahayd kullu daalika lagu daafacaya marka qusuurka ku sugan iyo naqsiga ku sugan iyo xumaanta ku sugan qawaaniinta dadku dejistaan waxaa ka mida waddada mafsada keenaysa lama awdo marka hore iyadoo wixii la diiday ayaa haddana markaa dariiqyadii qofka gaadhsiinaya oo dhan baa iska furan ya ayaa iska furan wakhtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa boolisyada inta loo tago in la yidhaahdo ninkan baa yidhi waa ku dilayaa oo igu dhaartay inuu idilaayo markaasi ku odhanayaa miyuu ku dilay may haddaba markiise ha ku dilo markaasaanu qabananaa hadduu idilo idil be in kuwa maray markaysa inuu idilaayey maya annagu kiis ma hayno hadda kiis ninkan lagu qabto ma hayno ta noocaasi waxay ka mid tahay yacni waxyaalaha yacni qusuurka bini aadamka caddaynaya ayay ka mid tahay shareecada wixii waddo mafsado keenaya waa la awdaa muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslimin riwaaye waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay qaala inuu marka uu yidhi abu hurayra qaala abulqaasimi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kunyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu sheegay sala allahu alayh wasalam man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin man ashaara ku kastoo ku fiiqa ilaa akhiihi walaalkii ku fiiqa bixadiidatin bir ku fiiqa fa ina almalaa'ikata talcanuh malaa'igtu waa nacdalaysaa malaa'igtu waa nacdalaysaa xataa yanzica ilaa arrinkaa uu ka baxayo ka siib maayo malaa'igtu waa nacdalaysaa wa in kaana akhaahu liabiihi wa ummih haba ahaadu kuu ku fiiqayaa walaalkiisii isku aabbiya isku hooyo ay ahaayeene ee xagga aabbaha iyo xagga hooyadaba kala walaalka ahaaye yacni shaqiiqiisa xataa hadduu yahay oo uu hub ku fiiqo sida markaa ama middi ama wax la mida ama waran yacni wax biroo markaysaga qofka wax yeelaya oo af leh yacni waxaweye malaa'igta ayaa nacdalaysaa taasina waa waciid weyn weeye marka dembi kabiira inuu yahay baa laga qaadanayaa waayo dembiga lacnadi ka iman kartaa ama naargelitaan ka iman karaa wuxuu noqonayaa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu markaa ka mid noqonaya tan dambe waxa weeye nusakhaa iskhilaafsan oo marka waxa weeye midna waxay qorayaan yani xataa wa in kaana ficilkii waa la xadfay nusakha qaarkoodna markaysaa ficilkay kordhinayaan laakiin wuxuu faa'iidaynayaa in waxa weeye marka e, muslim ay saa ugu timi ayuu tilmaamaya fa ina almalaa'ikata talcanhu xataa ay xataa yani waxa weeye yanzica ilaa uu iska daynayo marka arrinkaasoo marka uu iska dhaafayo waa la qadaraya un qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yanzica uu yidhi e, dubida bilcayni almuhmalah waxa lagu dabdiyey waa dabdun bilxuruufiye bilcayni almuhmalati caynkii aan dhibcaha lahayn maca kasri zaayi yacni za'da in la hoos dhigayo lala qabo wa bilghayni almucjamati iyo haynkii dhibicda lahaa maca fatxiha ay maca fatxi zaayi za'da in la fatxinayo lala qabo waa markay yanzaqa tahay ayaa za'da la kordhigaya wa macnaahumaa labadooda macne mutaqaaribun waa isu dhow yahay marka wuxuu yidhi macnaahu bilmuhmalati macnaha marka uu leeyahay lafdigani yanzicu bilmuhmalati muhmale markuu ku sugan yahy bimacnaa cayn ku sugan yahay yarmii baa looga jeedaa fa innahu laa yadri ma garanaayo lacalla shaytaana in laga yaabo shaytaanku yanzicu ay yarmii inuu ka tuuro fii yadihi ay miyadih gacantiisa inuu ka tuurayo oo qofkan ku ridayo yacni ma garanaayo marka yanzicu markaa yarmii bay markaa la macno noqonaysa wa bilmucjamati aydan mucjamo markay ku sugan tahay yanzaqu ay tahay oo sidaana waa loo dabdiyey markay taa tahayna aydan eh, noqoshaynu ku noqonnay yermiy waxaa loo fasirayaa inay tahay yermiyu ilaa uu tuurayo wa yufsidu uu fasahaadinayo wa aslu nasqi nasqiga asalkiisuna waxa weeye aacnu waxa weeye markaa waa durista ama waa gelinta yacni marka waran oo kale la geliyo iyo waxa weeye walfasaad yacni fasaadkana waa la yidhahdaa cid dhexdooda la fasahaadiyo sida shaytaanka nasqigiisoo kale oo waswaso uu ku fasahaadinayo ayaa asalkiisu saasuu ahaa marka yarmi wayufsidu baa loo jeedaa shaytaanku inuu marka waxa fasahaadiyo yacni gacantiisa ka tuuro hubkii qofkan ku dhufto ayaa markaysa waxaa laga yaabaa kaa kala garan maayo inuu sidaa yeelayay in kale marka sidaas aawadeed marka horeba waa inuu iska ilaaliyaa oo aanu markaa sababtii aanu la iman yacni intaad fogtaa la faytaa baa la yidhi yacni marka horeba iska jiro iska ilaaliyo sababtii arrinkaasi ku dhici kari lahayd ha la imanin oo hubqa uu wax dili kara ama wax yeeli kara qofkii ha ku fiiqin yacni markaa marka horeba ha ku fiiqin haddaad ku fiiqdo shaydaankuna arrinkaa waa kaga faa'iidaysan karaa qofkii oo horu marka ugu riixi karaa ama uga tuuri karaa waxan markaasaa qofkii wixii ku dhici karaan marka gooraan dee muruga waxba tarayn buu qofkii ka murugoon karaa marka taasi calaa kulli xaal waxay tilmaamaysaa saded raa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdayo ayay markaa tilmaamaysaa aad iyo aad looga taxadiro xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo saddexiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo labaatan wa can jaabirin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam an yutacaata asayfu masluula jaabir waxa uu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu reebay oo diiday an yutacaata asayfu seefta in la qaato masluulan xaalay galka ka baxsantaha in la qaato ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam reebay oo diiday yacni galkeeda ku jirta qofku waa inuu qaataa waxaa la mid a ah dee markaysaa wixii kale ee markaa aan seef ahayna iyagoo bilaagal ah in markaa la qaato ma hadday dhacdo warankii oo kale in la qaato waa in markaa caaradiisa la qabtaa oo qofku caarada markaysa markaa u hayaa midida hadduu qof u dhiibaayo geesta ay marka caarada u leedahay waa inuu qofka ku fiiqin waa inuu markaysaa geesta caarada qabtaa qofka markaa xagga dambe markaysaga uu dhiibaa laakiin xaggii caarada markaysa marka ay mididu ku lahayd waa inaanu ku taagin in la nahyigu soo gelaya ku dhacayaan intuu caarada qabto yani xagga la qaban karo ee loogu talagalay qabashada qofka waa inuu markaysa marka xaggaa yani uu ku taagaa si uu qabsado waa qoryaha laftooda qofka waa inaanu ku fiiqin oo qori marka waa inaanu ku fiiqin xataa hadduu isleeyahay dee ammaankiiba u xidhan hadduu isleeyahay lafteeda waa dhici kartaa qoryaha qaarkood dee ammaanku markaysaga inuu si yar uga furmi karo ama isagaan dareensanaynba dee u ka furmo waaba iska dhici kartaa ya marka inuu la qasdo inuu ku fiiqo isagoo marka waxawe ku ciyaarayo wax la mida yani tan noocaas waxawe ma aha yani mid marka waxaweeye lafteedu yani markaa saxa inuu sameeyo xataa cabsigelinta qofka uu cabsigelinaya markayse marka uma banaana oo waxaweeye laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qof muslima uma xalaal aha qof kaloo muslima inuu cabsi geliyo inuu qof muslima cabsi geliyaa xalaal uma aha yacni xaaraan bay ka tao uma bannaana xadiiskaasna waa haabito waa sugan yahay marka kullu dalika waa la diidaya rawahu abu daawuud abu daawuud baa xadiiska soo wariyey watirmidiy tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana ayuu yidhi xaakimna waa soo wariyey waxaanu yidhi muslim buu ku asaxay buu yidhi ibnu xajarna waxa uu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani sanaduhu saxiix xadiiska sanadkiisu waa saxiix ayuu yidhi sanadka xadiisku waa saxiix ayuu yidhi baabka saddex boqol iyo siddeed iyo konton baabu karaahati alkhuruuji min almasjidi bacda aladaani ila bicudrin xataa yusalliya almaktuuba baabu karaahati alkhuruuji ay baabu bayaani karaahati alkhuruuj bixitaanka laga baxayo kaashada la kahanayo caddaynta la caddaynayuu u baab yahay min almasjidi masjidka laga baxayo bacda alaadaani addimaadda dabadeed marka la addimo dabadeed bacda alaadaani odhan maysid bacda alaadaani waa in la yidhahdaa bacda alaadaani haddii la yidhaahdo aadaan waa dhegihii weeye waa jamcu udun ayay noqonaysa wa aadaanun min allaahi wa aadaanu la odhan maayo marka waxa weeye haddii marka la jiido haddii la medo wax alif baa soo gelaya meesha marka jamcu udun bay noqonaysa marka eedaanka aynu ku dheeda imaalun baynu gelinay dee waa aadaankii un ya eedaan markaynu leenahay yacni aadaankii un baynu yara imaalaynay ya imaalun baynu gelinay marka adaan iyo ta'diin labadaba waa la yidhahdaa bacda aladaani addimaadda dabadeed in masjidka laga baxo ee karaahada la karaahiyeysanayo caddaynta la caddaynayo u baab yahay ila licudrin cudurdaar daraadii in looga baxayo mooyaane xataa yusalliya almaktuuba ilaa uu faralka ka tukanayo waa inuu ku sugnaadaa masjidka waayahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo afar iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo koob iyo labaatan can abi shacsaai muslim wuxuu ka soo wariyey abi shacsaa taabiciga la yidhaahdo waa sulaym ibni aswad baa la odhan jiray abi shacsaa kale oo markaa ayaa jira laakiin isagii ma aha jaabir ibnu zayd ma aha ee waa sulaym ibnu aswad taabiciga la odhan jiray weyi qaala wuxuu uhi kunna qucuudan waxaanu ahayn qaar fadhiya maca abii hurayrata abii hurayre la jirkiisa ayaanu la fadhinay qucuud waa jamcu qaacid nusakha qaar qacuud bay qorayaan laakiin sax maaha taasi waa qaafku inuu godan yaha saxan kunna qucuudan waxaanu ahayn qaar fadhiyey maca abii hurayrata abii hurayre la jirkiisa qaar la fadhiyaanu ahayn radia allahu canhu fi lmasjidi masjidka gudihiisa faadana almu'adin waxa addimay mu'adinkii addimayey ayaa addimay faqaama rajulu nin baa kacay min almasjidi masjidka ayuu ka kacay yamshi xaaluu soconayo faatbacahu abuu hurayrata basarah atbacahu wuxuu raacsiiyey abuu hurayrata abuu hurayra basarahu araggiisuu raacsiiyo waa sii eegay ninkii wuxuu eegayay bal inuu ka baxa masjidkiiyo in kale markuu kacay xagga markaa ilinka markaa uu u dhaqaaqay ayuu araggiisa sii raacsiiyo aad u sii eegay xataa kharaja ilaa uu ninkii ka baxay min almasjidi masjidkii ka baxay fa qaala abuu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi ama haada kaa miya faqad casaa abaalqaasimi sala allahu alayh wasalam xaqiiqe waa caasiyey abaalqaasimi nebiga calayhi salaatu wasalaam buu caasiyey sala allahu alayh wasalam rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa saxaabigu inuu inkiray addimaadda salaaddii la addimay ninka masjidkii ka baxay buu ku inkiray waxaanu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu caasiyey saasuu ku sheegay yacani lafdiga xadiiska marfuuca ma sheegin laakiin waxa uu sheegay inuu isagu cisyaanu nebigu caasiyey ninkaasi inuu ku xukumay taasoo kalena waxaa laga qaataa xukmu rafci inay leedaha laga qaataa ma saxaabi hadduu yidhaahdo cidda caynkaa samaysaa nebiga waa caasiday yacni waxaa markaa laga qaataa xukmu rafci inay leedahay ayaa laga qaataa marka xadiis marfuucay markaa la mid tahay sidaas aawoodee waxaa laga qaadanayaa inaynay bannaanayn marka la addimo dabadeed yacni marka in masjidka laga baxo inaynay bannaanayn ilaa faralka laga tukanayo mooyaane qof markaa cudurdaar yacni marka uga baxaya oo dee waxa weeye soo noqod niyeysan axaadiista qaarna waa ku soo aroortay iyadoo tilmaamaysa qofka masjidka ka baxa oo waxa weeye markaa aan niyeysnayn inuu soo noqdo aan niyeysnayn inuu marka waxa weeye yacni xukun adag lagu sheegaayo yacni markaa nifaaq iyo noocaasoo kale lagu tilmaama yacni xukun adag ayaa laga tilmaamay marka saas aawadeed hadduu markaa cudurdaar uga baxay inuu suuli oo kale soo gala hadduu u baahan yahay oo dee waxaweeye marka xaaja ay keensatay amaba xanuun markaysaga oo kale marka aanu u joogi karayn oo sidaa uga baxay xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa markaa inuu caasi ku noqonayn aanu ku dambaabayn bay noqonaysaa laakiin hadduu marka waxa weeye cudurdaarkaas yacni waa inuu ku dadaalaa hadduu markaa soo gaari karo jamaca inuu soo gaadho markaasna waa inuu niyoodaa marka hore inuu soo noqonayo waa inuu saas yadaa niyoodaa baabka saddex boqol iyo sagaal iyo konton baabu karaahati raddi rayxaani ligayri cudrin baabu bayaani karaahati raddi rayxaan udgoonka in la celiyo karaahada la karaahiyeysanaya caddaynta la caddayna u baab yahay ligayri cudrin cudurdaar la'aan in loo celiyo oo loo diido karaahiyada la karaahiyaysanaya caddaynta la caddaynaayo ayuu baab yahay waa laga fiican yahay marka in la celiyo udgoonkii oo udgoon haddii la yidhaha waa lagu marinayaa ha diidin xaaraan ma aha laakiin waxa weeye waa arrin markaa karaahiye ah oo karaahatu markaa tansiih oo laga fiican yahay weeye sida fiicanna waxay tahay sunnadu ay tahay in la aqbalo oo la yeelo in lagu mariyo marka udgoonka laakiin cudurdaar qofka hadduu u diidaayo waa halkeeda cudurdaar hadduu u diidaayo dadka qaar baa dhici karta inay udgoonnada qaarkood xasaasiyad ku leeyihiin oo dee xanuun ay ku kicinayso ama wax la mida haddii saasoo kale ay jirto waxay noqonaysaa inaan dhibi ku sugnayn mukaraahadii ay ka zuulayso xadiidka kunyotoddobaqoiyohaniyosagaashandabcadaha qaarkoodna waa kunyo siddeed boqol iyo labayo labaatan can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man curida calayhi rayxaan man curida ku kastoo loo bandhigo calayhi korkiisa loo bandhigo rayxaanun yacni geed udgoon ah loo bandhigo yacnii rayxaanka waxaa la yidhahdaa dhirta udgoon baa la yidhahdaa waa kullu nabtin tayibin raa'ixa nooc gaara maaha waa geedo kasta iyo nabaad kasta oo udgoon baa la yidhahdaa hibaaq ha ahaato ama noocyo kale ha ahaato dhammaan waa soo geliyaan waxyaalaha markaa udgoonka ee laysku dardare ee la sameeyey yacni markaa reexaanka lama yidhaahdo waxyaalaha dhirta abaa ah la yidhaahdaa ee udgoon ayaa la yidhahdaa marka waxay ku fasiraan wadaadada qaarkood hibaaqa in looga jeedo laakiin khusuuskeeda ma ah kutubta haddii loo noqdo qariibka markaysa markaa sheegta ama kutubta luqada reexaan waxay odhanayaan waa nabaad kasta oo markaa udgoon ha noqdo markaa hibaaqa ama khayrkii ha noqdo hibaaqa waa carabi waynu yaro taxriifinay waa xabaq fii lughati alcarab waxaa lagu yidhaahdaa alxabaq baa la yidhaha xabaq markaa dabeedna kiyuun baynu hibaaq nidhi man curida calayhi ku kastoo loo bandhigo rayxaanun yacni geed udgoon loo bandhigo ama hibaaq ha ahaado ama nooc kaleba ha ahaadee noocay nammaam yidhahdaan baa jiro isaguna geed ah oo udgoon oo nammaam magaciisa la yidhaahdo qaar kale magacyo kale sheegayeen waa jiraan marka dhammaan waa soo geliyaan bay yidhahdeen falaa yaruddahu yaanu diidinoo radinin falaa yarudduhu iyo falaa yaruddahu daalka godaalkiisa iyo kordhigiisa labada waa la sheegay falaa yaruddahu yaanu radinin oo diidin marka waxay noqonaysaa nahyi qumman inuu yahay walaaduna naahiya saasay noqonaysa iltiqaa'u saakinaynkiina fatxada laga baxay likhifatiha waa yahay falaa yarudduhu taa lafteedana dabdigaa bacdi baa sheegay daalka in la godo haddii daalka la godana waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo yani nafyun yuraadu bihi nahyu ama khabarun yuraadu bihi nahyu waa nafyi nahyi looga jeedo ama khabar nahyi looga jeedo kii laga cabiraaba waa kii kale ma radinayo yacni yaanu radinin waxay kaloo aqbali kartaa in nahyi qumman uu yahayna waa aqbali kartaa oo falaa yarudduhu yaanu radinin looga jeedo marka horeba markaysaga ay tahay laadu nahyi ay tahay haddaa maxaa loo guday haddii caynka ay tahay dabdiga marka wejigaa lagu socdo waxaa la odhanayaa dammadu markaysaga xarakatu icraab maahe waa xarakatu itbaac xarakadii icraabta maahe xarakatu itbaac weeyo dammadaa dammada la raacsiiyey oo waxa ka horreeye waxaa ka dambeeyaba waa godan yihiin maadaama ay godan yihiin baa godaalka godaalka lagu daraye xarakatu icraab ma aha laaduna waxa weeye waa naahiya weeye ficilkuna waa majzuum ha yeeshee yacni waxa weeye xarakatu litbaac weeye xarakadani oo iltiqaau saakinaynkiin baa looga baxay damma looga baxay damada marka looga baxayana itibaac waa inuu raacaa haakada fa inahu khafiifu lmaxmili waayo rayxaanka khafiifulmaxmili qaadistiisu waa miday fududdahay maxmil miimku waa hoos dhigan yahay marka nusakha maxmali qorayaa yacni waxa weye waa khalad khafiifulmaxmili ay khafiifulxamli qaadistiisu waa miday markaa sahlanto fududdahay tayibu riixi yacni markaa urtiisuna ay udgoon tahay raa'ixadiisu ay udgoon tahay rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa dhirta udgoon inaan la radin oo aan la celin ee waxa weeyaan markaa haddii lagu siinayo in la aqbalo ayaa laga qaadanaya waxaana loo sababeeyey inuu udgoon yahay udgoonkiina waa fiican yahay waa lagu intifaaca naftii irtiyaax iyo farax ayuu markaysa markaa gelinayaa waana fudud yahay yacni shay kulfa iyo dhibaato qofkii ku keenaya ma aha udgoonkii markaa qofka la siinayey ama markaysaga hibaaqii la siinayey ama geedkii kale udgoonaaye la siinayey yacni dhib kuma keenaayo dhib kuma keenaayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen rayxaan iyo tiib way kala caamsan yihiinoo rayxaanna dhirta udgoon baa la yidhahdaa tiibna wax kastoo udgoon baa la yidhahdaa ama dhir ha noqdo ama marka yacni waxyaalo kale udgoon oo laysku dardaray ama cadaraa ah ama miskia ah ama wax la mid ah ha noqdee marka ereyga tiib baa marka waxa weyaan eh, ahaan caamsan laakiin reyxaan wuxuu noqonaya akhas ayuu noqonaya waa yahay kale kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo saddexiyo labaatan wa anas ibni malikin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kana laa yaruddu tiib rawahu lbukhaariy anas ibnu malik waxa uu sheegay ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu kaana uu ahaan jiray laa yaruddu tiiba midaan udgoonka celin inuu ahaan jiray oo wixii udgoon ma celin jirin ee uu aqbali jiray udgoonka in loo mariyo ama la siiyo ma diidi jirin rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey xadiisku bukhaari wuxuu ugu sugan yahay inuu markaa sumamat bnu cabdillaahi oo ka warinaya anas inuu yidhi anas wuxuu ahaan jiray laa yaruddu tiib midaan udgoonka celin jirin buu ahaan jiray anas baan udgoonka diidi jirin wa zacama ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kaana laa yaruddu tiib waxaanuu sheegay anas inaan nebigu calayhi salaatu wasalaam udgoonka diidi jirin oo raddin jirin ayuu sheegay marka lafdiga zacamuu ka cabiray laba mawdic buu bukhaariga kaga soo array labadaba zacamaa ku sugan shuraaxdu waxay yidhahdeen zacama wuxuu uga jeedaa bimacnaa qaala zacama wuxuu uga jeedaa bimacnaa qaala marka siduu bukhaari ugu yimi waa inuu anas marka waxa weeye zacama bimacnaa zacamo qaala looga jeedo inuu markaa cabiray deedna uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baan radi jirin zacmadaasna yani qariib kugu noqon hadduu xadiiska kaaga soo horbaxdo waxaa loo jeedaa bimacnaa qaala loo jeedaa sida bukhaari weymaa saas waxaa laga qaadanayaa wixii udgoon inaan la diidin baa laga qaadanaya udgoonkii la aqbalo ayaa laga qaadanaya bacdu alculamaa baa waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu udgoonka u diidi jirin yacnii malaa'igtii buu la munaajoonayaa oo malaa'igtii baa u imanaysaa oo u waxyoonaysaa marka udgoon inay ka helaan ayuu marka waxaweeye yacni u fadilayaa oo udug markaa iyo udgoon markaa uu ka kankamo saasuu markaa waxbay fadilaya laakiin macnaha noocaasa nadar baa ku sugan waayo dee xukunkani kuma gaaraho keliya nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday sidaa noqon lahaydna nebigay ku khaas noqon lahayd xukunkani waa xukum caama waxaana caddaynaya xadiiska hore aynu soo marray yacni qowl ahaan baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa u man curida calayhi rayxaanun falaa yaruddahu kii rayxaan loo bandhigaa yaanu radinin weliba marka riwaayada abi daawuudka waxay sheegaysaa man curida calayhi tiibun falaa yaruddahu oo halka rayxaan bay tiib ku beddelaysaa ruwaadda qaarkood saasay u soo wariyeen yacni tiibkay u soo wariyeen weliba shuraaxda qaarkood oo kutubta sunnada sharxay waxay yidhaahdeen yacni riwaayada tiib iyo yacni markaa rayxaan waxa badan markaa tiib cidda u soo warisay marka ciddan kale waxaa laga yaabaa inay is yidhahdeen waa isku macne dabeedna macno ku wariyeen marka kii udgoon loo bandhiga ayaanu radinin marka maadaama caynkaa tahoo yacni ficil iyo qowl labadaba lagu hayo qowl caam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddii kula khitaabayo kula hadlayo ugu diidaayo inay radiyaan waxaa laga qaadanayaa xukunkaasi inaanu ku khaas ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yahay xukum yacni marka caama oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummadduba ay wadaagaan sidaas yadaa inay tahay ashyaa kale ay soo arooreen waa jiraan inaan la raddin xadiis waxaa ku soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi salaasun laa turaddu alwasaa'idu waadduhnu wallaban saddex lama radiyo saddex lama diido saddexdaas waa maxay alwasaa'id barkimooyinka lama diido haddii la barkimaa lagu dhigayaa lama diidaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duhnigana lama diido subkidda ama saliidaynta iyo waxa la midka ah basaaska inaad iska bi'iso oo duhni aad ismariso haddii lahay duhnigan ha lagugu shubo kaana lama diido duhnina lama diido caanana lama diido caanuhuna waxay ka mid yihiin waxyaalaha la diidin haddii caana markaysaga lagu siinayo noocu doonanba ha noqdaane ha diidin xadiiska caynkaasoo tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey ha yeeshee tirmidi wuxuu yidhi xadiisku waa qariib sababtuna waxay tahay nin sanadka ku jira ayaa marka waxaweye tawsiiqiisa aanu markaa ogaan yacni a'immada qaarkood baa laakiin tawsiiqiyey oo a'immadii hore ka mid ah, abu abuzurco ayaa yidhi markaysaga laa ba'sa bihi markaa sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood xadiiska waa taxsiiniyeen waxay dhaheen waa xadiis xasana bay yidhaahdeen yacni marka xadiiskaasi waa sugan yahay waa xadiis xasan ah sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada ayuu ka mid yahay taxsiininaysa ayuu ka mid yahay marka waxaa laga qaadanayaa in caanaha iyo duhniga iyo barkimooyinka aan la diidin baa laga qaadanaya waxaa kaloo soo aroortay wixii lagu siiyo risiqa qudhisa inaana diidin haddii aanad adigu markaa su'aal iyo barye iyo yacni markaa aanad adigu la imanin haddii markaysaga min hayri mas'ala yacni lagu yidhaahdo waxaan qaado ee xadiis tilmaamayaa jira yacni wixii maalka idinka yimaada oo idinku markaa aydaan sabab ku lahayn yacni su'aal iyo wax la mida yacni yaanu qofku diidina ha qaato oo ama ha ku intifaaco ama cid ha siiyo ama ha ku intifaaco ama cid ha siiyo culammada qaarkood baa markaa waxay kulmiyeen ashyaada qofku inuu diido aynay ahayn waxa uu ibnu callaan odhanayaa sabcun yusannu qabuulaha in uhdiyat waraddu yukrahu ya akha alcirfaani labanun wa xalwa wa tiibun duhnun wisaadatun risqun limuxtaajin maca arayxaani toddoba waxa la sunneeyaa in la aqbalo oo la guddoonto ayaa la sunneeyaa haddii la hadiyeeyo hadiyad lagu siiyo diidmada la diidayana waa la karaahiyaystaa sabcun yusannu qabuuluha in uhdiyat waraddu yakuunu ya akha alcirfaani labanun wa caanaha wa xalwaa waa waxa macaan hadda xalwadda nebiga marka la yidhi calayhi salaatu wasalaam kaana yuxibu alxalwa xalwadduu jeclaa ha moodin xalwaddan aynu naqaanno nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni sonkor looma keenin wax sonkor lagu sameeyana ma cunin sonkor cimrigiis looma keenin wax sonkor lagu sameeyeyna ma cunin xalwadan hadda aynu naqaanona waa mid markaa ashyaa laysu geegeeye ah markaa sonkortu waa ka mid waxyaalaha laga sameeyo laakiin xalwaada maxaa looga jeeda axaadiista ku soo aroortay wax macaan baa looga jeeda malab ha noqdo ama ashyaada ama timir ha noqdo yacni waxyaalaha macaan baa laga tilmaamaya xalwa yacni taasaa looga jeeda labanun wa xalwa tiibun udgoonkaa ka mida duhnun yacni marka subaga iyo waxa la midkaabaa ka mida waxa dufanka ah wisaadatun barkin ayaa ka mida risqun limuxtaajin arsaaq yacni qof baahan la siiyey yacni qof xaaje yacni u qaba qof haniya dee ka baxay maca arayxaani yacni udgoonkuna marka uu heliyo baabka saddex boqol iyo lixdan baabu karaahati almadxi fi lwajhi liman khiifa calayhi mafsadatu min icjaabin wa naxwihi halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk